سلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر مقدمدii baynu bilaabi doonaa haddii ilaahay idmo kitaabku markaa kitaabaan idin laqbaynayo afcarabi idinma dhigaya afcarabi ma dhigayano kelmadaasi kelmadaasi af soomaali saasay ku tahay qaabka waxuma dhigayo kitaabka asalka ah inaan inaan kitaabka maxaa ku jira wadaadku raxmatullaahi caleyh muxuu qoray inaan idiin sheegunba asal ah marka meel meelna aan isleeyahay oon duruustaan soo diyaariyna waa ku dul istaagay waxaan leeyahay halkaas waxay mudan tahay in in lagu dul istaago meel meelna maxay tolayeen dee wada jaamiciin baa tihiin oo arday baa tihiine idinkaa mutaalacoonaya marka kitaabka kitaabka waa kitaab aynu isla isla dhiganayno anna aan soo aruurinayo aqoonta ku jirta adiguna aad muaalacaynaysato marka waxaynu samaysan doonnaa haddii ilaahay inu xilliyo aynu su'aalo wixii ka soo baxa intaynu aruurino su'aalaha intaynu aruurino aan idhaahno maan heblaaye wixii ka soo baxayee markaad soo akhrisatid ee kugu adkaada ama aad ka keentidee hadal aad ka keentid aynu ka wada aynu ka wada doodno qof walba dhanka uu ka arkayo wuxuu yidhi bismi اllahi الرaحmaan الraxiim allahuma صl عalى sayidina wmowlaana mxamed وaalihi وaصaxbihi وaslm qaala shaykhu alfaqiihu waa ninkiibaa intaa ardaygiisii baa ardaygiisii kitaabka mxuutole lahaa ilaaga qorayey qaala wuxuu yidhi shaykhii faqiih ahaaye imaamka ahaaye caalimka ahaa qaadi qudaat inu soo tilmaamnay wuxuu ahaaye magaciisii buu sheegay wuxuu weliyu diini weeyinku waa cabdالraxmaan ibn khalduun aطaala اllahu baqaa'ahu ilaah cumrigiisa dheereeye aaminta nimanka allah unaxariis imanka dabanaan iminka allah unaxariis ilaahayna subxaanahu watacaala wuxuu u qaray midnimu ilaahay u qaray magacyadiisii uu ilaah sheegay subxaanahu watacaala eh, nebigiina waa ku salliyey sal allahu calayhi wasalam sidaa ay tahay maxay caadat lculamaa amaa bacdu intaa kadib meeshuu u socda waa kan markaa kitaabkiisiiba horudhicisii u samaynayaan marka iminka waxaynu qaadanaynaa maanta muqadimat lmuqadima marka waa muqadim muqadimaة muqadima iyo muqadimadiio muqadimaةu taariikha marka waa saddex muqadimadaynu maanta in yar ka sheegi doono iyo kitaab kale o dhan muqadimada laydhaa labadaasi waxay muqadimo u yihiin lixdii mujalada kale markaa muslimiintaynu lixda mujalad ma akriyaan ninkaas wuxuu qoray iskuma mashquulino inta yarbaynu inta baaba inagu culusba inta baaba wax weyn inagu ah muqadimadiibaynu maanta dhigana wuxuu yidhi faina fana taariikhi min alfunuuni alatii tatataawaluha alumam wاljyaal an cilmi buu ka soo qaaday cilmiga taariikhda la ydhaha buu horta waa fan waa cilmi umamo umamku waa isku dhiibaa facba faca kale u dhiibaa safaraa loo gala waa loo rexlaystaa buu maxamed ku leeyahay watasmuu ilaa macrifatihi suuqatu wاlakfaan taariikhda aqoonteeda taariikh in qofku inuu aqoon taariikheed leeyahay waxa ku kobco oo wax ku noqda asuuqa caamatu nnaas waalakfaal iyo dadka dhowhan ah, dadkaa iska tacbaanka laftoodaaba taariikhdu ay wax u tartaa watatanaafasu fiihi almuluuku waalaqyaal boqorrada iyaguna inay ogaadaan shalay maxaa dhacay waa lagu tartamaa wayatasaawaa fii fahmihi alculamaa waaljuhaal fahamkiisana jaahil iyo caalimba waa u siman fahamkiisa laba u qaybinaya markaa fahamkiisa wuxuu ku yidhi id huwa taariikhdu fii daahirihi intiisa muuqata de waa warkii shalay maxaa dhacay dowlad maalheblaaye maxaa dhacay dowlad heblaaye maxaa ku dhacay waxaasuu ka sheekeeya wasawaabiqi min alquruuni alwal ummadihii hore maxay yidhaahdeen ayuu ka sheekeeya tunamaqu laha alaqwaal hadallada loo qurxiya wa tusarafu fiiha alamaal tusaalooyin iyo mahmaahyo ayaa laga sheegaa fadhiyada raggu ku kulmaanna waa lagu qurxiyaa oo markaad maqaaxya iskugu timaadaan iyo fadhida raggu isugu imaan aliyaabka iskugu timaadaan ninkiina idinka taariikhda badan iyo shalay maxaa dhacay iyo xoogaa aad baa loo dhegaystaa soo maa wuxuu yar bidaana inuu dhallinyarada kale inuu wax yar dheer yahay de ninkaas oo ninkaas odayaashu la fadhiistaa waa tirahdaan odaasoo kale kaasi waa aahirkii aahirka taariku halay maxaa dhacay waa sheeka unbeh ayuu ku yidhi wa fii baainihi xaqiiqada dhabta ah nadarun wa taxqiiq waa indhadheerid indha aragti fog iyo xaqraadin weeyaan wa tacliilu lilkaa'inaati wa mabaadi'iha daqiiq xaqiiqada taariikhdu wuxuu leeyahay sheeko maaha iyo malaawaale tacliil tacliil waa tasbiib dheh sababayn weeye maxaa dhacay halkay ku bilaabatay saddex muxuu yidhi waa cilmun taarikhdu waa cilmi buuri sheeko maaha bikayfiyaati alwaqaa'ic wa asbaabiha camiiq waa afkii berigaa afkii beriga hore af carabiga sajciba sajcigaas ku qor qaafqaafka iyo laamlaamka iyo waa inuu israaraaciya marka waa sajcigii berigii hore afkii qaafkii wax loo qori jiray marka wuxuu ku leeyahay waa taariikhdu waa laba midna waa tan muuqato waa dhacdooyinkaa dadku wada garanayaan midna waa baatil baainkeedu waa maxay waa sababayn waxana maxay u dhaceen cillada waxaan keentay waa maxay goor muu bilaabmay dhacdadani bilowgeedu waa halkeeyey asbaabteeduna maxaa keenay fahuwa lidaalika haddaba intaa dambe ee baainka haddii uu yahay cilmigani asiilun fi lxikmati cariiq waa cilmi weyn buu ku cilmiga durugsan xikmadana ku durugsan alxikma waxay u isticmaalaan badanaan alfalsafa kelmad alxikma wax aad looga isticmaala kan alfalsafa loo isticmaala wajadiiru bian yucadda fii culuumiha wa khaliiq wuxuu u qalmaa buu ku leeyahay taariikhdu in culuumta waaweyne culuumiha haada waxaad u celisaa xikmadiyo damiirka u celiyo waa waxaad tiahdaa falsafad culuum alfalsafa waxaad ka soo qaadaa inuu yahay taariikhdu culuumteeda waa weyn waynaga shalay ka sheekeen usbuucuna ka sheekeena markaa wadaadkan siduu isagu arkayey taariikhdu meesha ay ku jirto waina fuxuula almu'arikhiina fi lislaam dadkii waaweynaaye muslimiinta taariikhda wax ka qoray istawcabuu way kulansadeen iyagu akhbaarta ummadihii ka horreeyey waanay aruuriyeen aad bay u aruuriyeen buu ku leeyay dadkii laakiin waxaanay dhegay jala u dhigin walam yulaaxidu lwaqaa'ica walaxwaala walam yuraacuuha oo dee eh, abar iyo ibnu kaiir iyo ibnulaiir iyo khallakaan iyo eh, muruuju dahabkii almascuudiyo alwaaqidi iyo uu tirin doonaa magacyadoodeey iyagu waxay ka sheekeen sana uula maxaa dhacay sanadkii labaad maxaa dhacay sanadkii saddexaad maxaa dhacay sanadkii afaraad maxaa dhacay dhacdooyinkaas iyagu ku ayay ku aruurinayaan laakiin maxay ka tegeen buu ku walam yulaaxidu asbaaba alwaqaaci dhacdadan way dhacdayeen maxaa keenay ma eegayaan ayuu ku leeyahay walaa rafaduu turahaat alaxaadiii walaa dafacu iska uun kuturakuteen soo mahay waxaana ma eegayaan buu wax allaala wax kastay ummadda ka maqlaan way qorayaan buu ku fataxqiiqu qaliil cidda taariikhda u dabagashay ee si qoto dheer u dabagashay way yartahay buu kule juhdi badan maxaytole lama gelin usii wuxuu rabaa inuu usii horu dhaco hawsha isagu u qabtay waalxaqu laa yuqaawamu sulaanuhu haddaba arrinku hadduu caddaado xaq uu noqdo kelmaddaasi waa kelmad weyn wey calaamad so waalxaqu laa yuqaawamu sulaanuhu arrinku markuu xaquubo dhab uu noqdo cid hor istaagi karta ma leh baailkuna waxaa lagu gamaa aragti ayaa lagu gamaaya aqoon ayaa warkiisa lagu faydaa ayuu mxootooda ayuu ku leeyahay raggii wuxuu ka sheekaynayaa halkan markaa qoray taariikhda isaga ka horeeyey ibnu isxaaq siiradaad ku haysaan aabari almufasir waad haysaan ibnu اlkalbi muxamed ibnu cumar alwaaqidi sayf ibnu cumar alsdi wاlmascuudiyi horadii ugu waaweynaaye taariikhda mxootolay qoray ayuu ka sheekaynaya waay intaasba wuxuu ku yidhi maxaytole way qoreen qaar wax laga sheegay way jiraan iminka mascuudiya waaqidiyo kale qaar wax laga sheegay way jiraan laakiin raggaasi waa raggii wax inoo qoray ee taariikhdii aruuriyey awal mara uu kelmadda isticmaalo kitaabkiisa magaciisa falilcumraani abaa'ic fii axwaalihi tarjicu ila alahbaar alcumraan waxa weeyaan laba macnoba geli alcumraan maalintii horena waan idiin sheegay keliya looma jeedo keliya dhismayaasha looma jeedo looma jeedo gidaarada iyo wadooyinka iyo sibirhkan iyo waxaa u keliya looma jeedo alcumraan laba macnoba geli alcumraan almadani almaadi waalcumraan almacnawi marka makale adgo magaalo marka la yidhaahdo e, waxay leedahay guryo dhaadheeroo qaruurada ka samaysan bay leedahay wax macnaa ma leh ee aqooni ma taallaa wey oo adab ma yaallaa marka wuxuu ku leeyahay waxaan cumraanka la yidhahdo alcumraan waxaa la yidhahda buu ku leeyahay dabaa'ic dabeecaduu leeyahay magaalo iyo ilbaxnimo dabeecaday leedahay ninka markaa taariikh gorayaa waa la isku laayo waa lagu jabayo halkaasaa laga dhacayo afartan kunoo qof bay ahaayeenoo soddon kunoo qof baa la dagaalamay ha ku mashquuline waxaad ku mashquushaa buu kuleey magaaladan magaalnimadeedusay ku timid maxaa yaalla isku mashquuli waay wuxuu u qaybiyaa cumuumu dowlatayni wa sadr alislaam labadaa kelmadood aad bay kitaabkao dhan bay noola socon doonaan cumuumu dowlatayn haddaad maqashid waa dowla amawiya iyo dowla alcabaasiya sadrulislaamna waxa weyaan alkhilaafadii wey afartii khulafad ahaa an ku dar ninkiisna la ammaanaye cumar ibn cabdilcasiis lix ku daroo ninkuu nebigu awowga u ahaaye alxasan ibna cali lixdii bilood isaguna uu hayey intaaba waxaa leeda maxay alkhulafaa alraashidiin afartaa aadka u taqaanaan iyo cumar ibn cabdilcasiis oo laga daba laba dabageeyey iyo xasan isaguna xukunkuu qabtay haba yaaraada xilligiisuye xukunkiibuu qabtay waaye waa tahay wuxuu kala qaybinaya ragga muarikiinta laba qaar wax walba qoray ilaa nebi aadan bay qaar ka soo bilaaba <laughs> yaa u sheegay nebi aadan iyo xilliyadiisii waxba kama haynan halkaasay ka soo bilaabo taasoo reeray ahaayeen taasoo qabiil bay ahaayeen adu waxaaso dhan waa la soo tiriyey iyo wuxuu yidhi qaar waxaa jira buu yidhi iyagu ku koobnaada uun inay dhacdo keliya taariikheeyaan sidii abulxayaan ibnu xayaan isagu wuxuu qoray inbuu kuleey taarikh alandalus oo dowla alamawiyata bihaa dowladda amawiyiinta ee joogtay andalus lanna waa intuu la jooga isagu marka mu'arikhiinta waad arkii buu yidhi qaar wax walba wax ka qora iyo qaar ka qora keliya intii ay markhaatiga ahaayeen iyo gobolkii gobolkii ay joogeen maxaytooda ka qora waad arkaysaa buu kuleey markuu intaa ka sheekaystay ayaa haddaba wuxuu odhanayaa isagu muxuu qabtay wadaadka markaan raggaa kutubtoodii akriyey buu yidhi ilaan marka aad doonaysid inaad inaad wax qortid kugu soo dhici maayoon habeenkii le waxyi maahina mise ilhaam baa ah inta lagu ilhaamo baad wax iska qorqori may maadada aad wax ku qoraysaa dooranaysaa kadibna waaad maxaad samaynaysaa maadada aad wax ka qortay ciddii kaa horeysay oo dhan wax ka qortay baad helaysaa soo maha afarabiga waxaan idhaahnaa jamcu almaada alcilmiya jamcu maad alcilmiya afka gaalkana waxaa tirahdaa literaturkii kaa horreyey baad soo aruurisaa baa tirahdaa afkaasaa tirahdaa marka wuxuu ku leeyahay ibn khalduun cidlo kama bilaabin oo caawun ma odhan taariikh qoro iskamaan bilaabin wuxuu ku leeyahay walammaa taalactu kutuba alqawmi waxaa rag aan soo sheegay kutubtoodii waan waan akhriyey buyuri wasabartu qawra alamsi waalyowmi waan ikhtibaaray imtixaan baan geliyey shalay maxaa dhacay iyo taagtada maanta taaganba markaan eegay buu ku leeyahay hee nabbahatu cayna alqariixati min sinati alghaflati aw innowm markaa waa nin ku hubaysan afkii af carabiga taa ku habaysan fiqigii ku habaysan ku hubaysan xadiidkii ku hubaysan muxuu yidhi markaa taariikhda wax ka qorayana wixii horta iga horreeyey waan waan akhriyey shalay iyo maantana warkeedii waan haya halkaa markaan maraya buu yidhi nabbahtu cayna alqariixati maankayga iyo maskaxdayda runta u sheegay buu haddaba oo maxaan ka toosay buu yidhi ka toosay buu lulbo iyo hurdo inaan seexdana waa diiday qof iska loo iska caajisa inaan noqdona waa diiday buu wa sumtun tasniifa min nafsi raggaasaa qore raggaasaa qore adi maxaa kuu diiday baan isiri buu aniga lafteeda saa iska hadlaya waru adiga ragga waxoodii akhriyee wa sumtu tasniifa min nafsi war adigoo maad wax qortid laftaada baan wa ana almuflisu axsana sawbi waa maalow maalo eh, waxba aynu ku raagin amaaahoodaas wuxuu rabaa un inuu tawaaduciisa inuu muujiyo muflis baan aho aqoon badanna ma hayo laakiin haddana waan hankii baan leeyahay wafasaltuhu fi اlahbaari wاlctibaar labadaa kelmadoo calaamadaysa marka kitaabgibiisuba labadaa kelmadood kabar iyo cibra labadaa kelmadood baan ku siinayaa kabar waa dhacdadii dhacday idinkaama ahayd mise qolooyin kale ahayd qolooyaan uga sheekeeyey zamanka maadiga iyo xaadirka iyo mustaqbalka oon markaa ku hi maxuu talay waa xadaun iyo xadiid dhacdo walba taarikhdu waa labadaa taarikhdu waa labadaa waa dhacdo dhacday iyo maxaa laga yidhi dhacdada dhacdaa dhacday koobkii koobkii laanda waxa qaaday daadmareer baa qaaday soo maha kaasi waa dhacda soo maha waa dhacdo dhacday soo maha marka markaa dhacdadii dhacday maxaa laga yidhi marka waa waa kala labada marka anu waxaan kuu sheegayaa buu ku yidhi ninkani laba war waad iga heli buu yidhi aniga waxaad iga heli buu yidhi alahbaar والاعتبار لبدا لبدا بود iga heli biiraan al-akhbar wal i'tibar dhacdadiina waan kuu sheegi say u dhacday maxaa cibro ku jirana waan kuu sheegi وكذلك wuxuu yidhi وأبديت فيه لأولية الدول والعمران dowladuhu siay ku bilaabmaan magaalooyinka waaweyno sida ay ku camirmaanna war kaaga sheegi maxaan sheegayaa ku leeya gidaar baa la dhisay iyo baa la tahay kama shaqaynayee wuxuu yidhi waxaan ka shaqaynayaa buu yidhi wa asbaaban waanan cillaynayaa sababteediina waan sheegayaa waa dadaalkiisi iyo ijtihaadkiisii buu leeya nacam markaa shaqadu wadaadku qabto waa labadaa kelmood khabar iyo cibra cille iyo sabab markaa inaad ogaatid waar ummadihii kaa horeeyey maxay ahaayeen maxayse qabteen intaa markuu soo sheegay wuxuu sheegayaa kitaabkan ayuu ugu talagalay fahadabtu manaaxiyahu tahdiiban buu yidhi aad baan kitaabka wakti baa iga gelay <laughs> kitaabkan aad baan u qorxiyey buu yidhi wakhtina waa iga galay wa qarabtuhu waxaan u soo dhoweeyey laba kooxood baan rabaa buui kitaabka inay wax ka ogaadaan alculamaau wاlkhaasa dadka hogaanka madaxda ummadda u haya iyo culammadu inay kitaabkan akhristaan baan ugu talagalay labadaas waa ayo waa labada la yidhaahdo yaa go qaata qur-aankuna uu isticmaalo maxay almala almala soo qur-aanka aad uguma akridaan waqaala almala ladiina soma akridaan mala waa ayo waxa weeyaan waa guurtida afkiina waa guurta waa madaxweynta wey markaa inaad maantao dhan aad la hadlashid maxay dad masaakiin oo suuqa ka ganacsada oo haddii eebu kuu roon yahay cadaygaa iska iibiyo oo markay soo daalaan maqribka in yar kitaabkaa yar dhagaysto oo deedna iska noqdo wax allaala waxaa adduunka ka dhacaya aan saamayn ku lahayn waxna laga weydiinaynin uma daalaya maantao dhan buu subag iyo caalamiisaye cabdushe isku mashquulin laakiin kitaabkan cidda cidda wax ka qaadanaysa wax ka fahmaysa ugu talagalay buu yidhi waqarabtuhu liafhaami alculamaa'i waalkhaasati taqriiban markaasaan u socdaa buu ku leeyahay yaa go-aan qaata inuu kitaabkan maxay tole inuu ka fahmo وشرحت فيه من أحوال العمران وحن شرح يا بيولي العمران والتمدن atamadun afka gaalada waa civilization xadaara tamadun waa kaas saasoo kale marmar marmar waxay yidhaahdaan haddii ubukure maxay toolayeen magaalayn urbanisationka magaalayn in laga yimaado miyigii oo la yimaado in laga yimaado miyig oo la yimaado wataa kelmaduu ku leeyahay atamadun atamadun isbedelka uu warkaan kuu sheegaya waa sideebay u noqon karaan bulshadaasi bulsho isfahantay oo wax noqotay hadday isdilaan maxay isku dileen intaana intaana maxay tolay waan kaaga waan kaaga sheekayn waan ka sheekaynayaa haddii ilaahay kaaga sheekaynayaa khamiistii hore darsiga ayuu iga filan yaho inta waratabtuhu inta qayboodu u qaybiyey way naga yidhahdhi waa muqadima baab alawal iyo shan baabo daba socda taana taana uga sheekay waa sida waa sida maanta aad u qortaan researchada baxiga aad u qortaan waa khidadii aad ku qoraysa researchiga rofesorka intaanad ugeeni sooma tireed waxaasaa qoraya deedna kuma idhahd horta muqadimo u samee deedna abstract u soo samee deedna inta baabe u qaybi ah, waxaan waa qadiim markaa muslimiinta horey waxaan u lahayn ah, muslimiintu warkooda war hore waa hadda iminka jaamacadahaanu ka qaadanay maaha saasaa loo qori jiray baxsigiiwixiisiibuu sheegtay abstractigiibuu kuu sheegay inta qayboodu u qaybiye kitaabka ayuu muqadima uu kugu sheegay wasamaytuhu buu ku yidhi waxaan u bixiyey buu ku leeyahay waa sheegay kitaabu lcibar wa diiwaanu lmubtada'i waalkhabar ayaan u bixiyey buu ku leeyahy ilaa aakhirka kitaabka uu dhammaadkiisa uu wadayo kadibna wuxuu ammaanay ninkii berigii ninkii markii waa ninku lahaa markuu ka soo cararayey tuunus markuu ka soo cararayey ninkii berigii madaxda ka ahaa uu ka dhuumanayey buu aad u ammaanay iyo ninkii masar madaxda ka ahaa marka ammaan fara badan fara badan fara badan ayuu labadaa nin ku ammaanay ammaantoodii ma arinaya marka inay fiicnaayeenbuu sheegay inuu fiicnaayen baa igaga filan ah, si aydaan dhaqan uga dhigeen madaxda aydaan aad u ammaanin idinkuna marka haddii aad loo ammaano way bararaan hadday bararaanna way keliyeystaan hadday keliyeystaanna koobshaa laga kaban kari maayo markaa halkan lagu daayo salaamu calaykum calaykum salaam oo xaqoodana laga soo bado xaqoodana la siiyo laakiin aan cali cizi digofeji madaxweynihii eh, osli ramatulaahi aley khudbad jimc soo habsaamay masaajid buu yimid madaxweynihii oslina uu ahaa markaasuu soo habsaamay khudbaddii jimc markuu soo habsaamaybay markuu soo galaybay dadkii oo dhani ay u baneeyeen inuu safkii hore inuu ku fadhiisto qaarka hore iska fadhiistay wadaadkii khudbaddii akhri uu tukiyey cali baa markaa istaagay masaajidkii ka kacay marka cali cizad baa masaajidka istaagay weligay waa maqli jiray buu yihi shacabkaa sameeya dhigtiitarada weligay waan maqli jiray buu maantaan ogaaday buu yihi idinkaa iga soo horeeyey malaa'igtii albaabada joogtay wayba soo galeen buu yidhi inay khudbadda dhegaysta soo habsaamay xadiiskii idinka ku hay dee geel iyo lo iyo ari ma ku jirin digaag ku jira beed ku jira ayaa lasaiyahadda sida noo soo kala anigu xataa beedkii waan ka soo habsaamay buu laakiin idinka ayaa idinku jirtaa buu yidhi inaad iga dhigtaan maxay idinkaa safkii hore maxay toole soo fadhiisiyey waay mudneedba meesheeda inaan he inaan aan ku tukano intaas muqadimadiibuu kaga baxay wuxuu yidhi muqadimadiibu imka bilaabay markaa kitaabkaynu bilaabayna buu intaas horodhac bay u ahayd muqadimadiisii wuxuu yidhi muxuu ka bilaabaya muqadimada fadlu cilmi taariikh cilmigan taariikhda fadliguu leeyahay taxqiiqu madaahibihi ragga wax ka qora inta madhabay kale leeyihiin wlilmaac kelmadda ilmaac alishaara dheh imika lama isticmaalo kelmada af carabiga ee saaxada ka baxay weeyaan alilmaac bimacna alishaara waa tilmaam waxaan tilmaamayaa buu ku leeyahay meelaha ay ku gafeen muarikiintu muarikiintu lix qodob buu soo qaadan doonaa oo lixda qodobba aynu wakhti fiican gelin doono maanta oo uu tusaale u soo qaadanayo muarikiintu gafaf waaweynoy ay galeen wadikri shay min asbaabiha asbaabta waxay u gafeenna asbaabtaan wax ka sheegiyi markaa intaynu maanta qaadanayna waa intaa fadli cilmi taariikh cilmi taariikh fadliga uu leeyahay inta madaahibta culammadu ay kala qabaan waxaan u tilmaami doonaa gafaf waaweyn oy mu'arikhiintu ay galeen sababta gafkaas u galeenna waxbaan ka sheegi doonaa buu yidhi u ammaan ogow buu yidhi ana fana taariikh fanun casiizu madhab fanu taariikh marka taariikhdu culammadeenni soomaalida ee xorowga ahaan jiray ee diinta isku dhiibdhiibi jiray ee jiilba jiil u dhiibi jiray fanu taariikh kuma jirin manhajkeena manhaajta waxbarashadaynu kuda jiri inagu luqada af carabiga aad baynu ugu fiicnayn labada aslayn weliba tafsiirka aad baynu ugu fiicnayn fiqiga weliba madhabka shaaficiga kitaabka manhaajka iyo irshaadka aad baynu aad baynu ugu fiicnayn waxaa inoo soo raaci jiray balaaga oo de af carabigu isagana maxaytole ka mida ah ayaa inoo soo raaci jiray an waxaa inoo soo raaci jiray culammadeennu hore qasaa'idkii xafidi jire qasaa'idka nugaamaanka ah, sal allahu calayhi wasalam ayay iyaguna ku diri intaasu ahaa aqaafadda markaa la ahrisan jiray aqoonta la ahrisan jiray intaan ayay ahayd taariikhdu aad buu ugu yaraa haddii siirada laga tegi waayo haddii siirada laga tegi waayo laakiin ka taariikh ka taariikh aad aad aad looma akhriyi jiro marka wuxuu ku leeyahay halkan fanna taarikh horta waa fanni waa fanni buu ku leeyahay casiiz ah oo faa'iido badan iskii sharaf u leh Ehm, oo de waxaanu ka arkaynaa buu kuley wixii inaga horreeyey ummadihii inaga horreeyey akhlaaqdoodii ambiyadii dhaqankoodii boqorodii boqorooyinkii inaga horreeyey siyaasooyinkoodii dowladihii inaga horreeyey burburkoodii waxaasoo midhan buu taariikhda ka sheekeeya marka horta cilmigan horta waa ilmi waa cilmi aad u qiimo badan buu maxuutule ku leeyahy nacam cilmiganna uma baahna buu ku leeyahay mujaradu uma baahna mujarad naql waxaasaa dhacay waxaasoo dhacay keli uma baahnee muxuu u baahan yahay buu ku leeyahay walam tuxakam usuuluhu usuulu اlcaada wa qawaacid الsiyaasa markaa nin taariikh dhigtay siyaasa kama maqna siyaasadana taariikh kama maqna kama maqna madaxdeen imika somaliland soo maray madaxweyne ka midaan habeen u tagay gurigiisa ku jiro markaasaan maxayto keligii baan sheekaysanay markaasaa inaan finland ka imid buu ogaa markaasu kelmad buu igu yii igu yidhi finland waa wadanada ay turkidu sheegtaan turkidu inay turkidaa sheegtaan madaxweyne ku iri waa hidden history baan kuui waa hidden history waa taariikhooyinka qarsoonee dee aan meelahan oon oolin ya markaa markaase wuxuu igu yidhi taariikhdan jecel inaan akhriyo ayuu igu yidhi markaa taariikhdan jecelaha inaan akhriyo oo daahir riyaan u ahaa taariikhdan jecelaha ayaan akhriy muxuu tiri igu yiri marka wuxuu ku leeyahay maxay toole waa dhacdooyinkun yaanay noqonin uun waxaasaa dhacay un yaanay noqonin qawaacidu siyaasa siyaasaddu waxay leedahay qawaacid waa cilmi qawaacid buu ka dhigay soo naxwuu qawaacid ma leh kordhow iyo hoos dhow iyo soo ma leh oo cawaamil ma leh haddaad tidhaahid naxwaan gelayaa qawaaciddiisiina ma haya ka waran fa siyaasa qawaacid bay leedahay labo cumraankuna abeecad buu leeyahay magaalada iyo ilbaxnimaduna waxay leedahay abeecad ayaa maxotoomeenay ijtimaaca insaaniguna axwaal bul saddexdaa kelmadood xafid marka siyaasadu qawaacid bay leedahay cumraankuna wuxuu leeyahay abeecad buu leeyahay wadajooga dadkuna axwaal buu leeyahay war saddexdaa ninkii garanayow ayaa ummadda hogaan u noqda buu kuleeyay marka qawaacidu siyaasa abiicat lcimraan axwaal linsaan axwaal wadajooga insaanka wadajoogiisa nacam intaa haddii intaa haddii la samayn waayo bukule marka taariikhda la akhrinayo mazallat اlqadam waa meeshay lugtu ku sibireera xata buu ku leey waalxaydi can jaadati sidq runtiina waa la ag marayaa ayuu maxootoley ayuu ayuu ayuu ku wuxuu geli doonaa hadda haddii ilaahay idmo dabcan taarikhdu qiimo leedahay kitaab cilmi taariikhdu inay qiimo leedahay dee isweydiin mayne waxay noogu sheer culamadeenii muslimiinta waaweynaa muxadisiinta weli muxadisiintu iyo mufasiriintu soo labadii labadii aslayn culammadii ku takhasusay maaha way yar tahay mufasir aan taariikh qorin wuu yar yahay muxadi aan ka tegin muxuu ahaa taariikh imaam bukhaari sow ninkaa ninkan moxamed ibn ismaaciil ibn ibraahim ibn bardas balbukhaariy sow ninkan haysa maaha sow ma ogid walbukhaari haddana muxuu lahaa ataariikh alkabiir ayuu qoray aabari soo mufasilka aad og tahay maaha haddana muxuu leeyahay alimaam ahabi alimaam aلذahabi si yar uu leeyahay intaaba waxa ka horeeyay nin qiimo badanoo muxadi weyn ahaayo saaxib akifaaya akhaiib abadaadi alkhaiib albaqdaad waa muxadi weyn laakiin muxuu ka tegey taariikhu bagdaad madiinatu salaam sideed iyo toban mujalad uu keliya kaga hadlayo Eh, eh, yaa baqdaad cagta soo geliyey ayuu ka hadlaya min alculamaai washurafaai wsaasati wduwan marka isagu wuxuu u bixiyey madiinatu salaam lanna baqdaad waxay ahayd caasimat lcaalami laba milyan ilaa laba milyan iyo badh baa deganaa xilliga agga eh, waa magaalooyinka waaweyn imika la sheega adduunka imika tokyo kale iyo london oo kale iyo Ah, ayay bakiin oo kale iyo ayay badaad ayay baqdaad eh, eh, ahaan jirtay marka cilmu taariikh fanun casiiz inuu yahay waxaanan cidna u weydiinaynin ragga ayaad ibnu casaakir isaguna wuxuu qoray taarikh dimashq dimashq ibnu asi hadda haba tiri badeya ah, haba kala goy baday eh, saas markaa ayuu ku leeyahy marka hadda wuxuu geli doonaa haddii ilaahay idmo taariikhdii qiimeeda uu ka sheekeeyey madhabkeediina uu ka sheekeeyey nin dhacdo ka sheekeeya iyo iyo nin cilleeye oo sababeeya ay dadku kala ayay kala yihiin saddex waxna wuu kuu sheegay qawaacidu siyaasa nin garanaya abiicat cimraan nin war ka haya axwaal ijtimaac alinsaani saddexdaa nin war ka haya ee taariikh wax ka qori kara waxna ka curin kara buu sheegay hadda wuxuu geli doonaa haddii ilaahay idmo dhacdooyinka lix qodob oo isdaba yaalla oon degdeg uga bixi doono oonan aad ugu dheeraan doonin isagu midmidku isagu ku dheeraaday mooyaane oo ah gafaf uu isagu u arko inay dadka taariikhda qoray inay meele ku qaldamaan meelaha aadka loogu qaldamo waxaa ka midoo ah buu ku leeyahay tirooyinka tirooyinka tirada marka waa lagu tasaahulaa boqoliyo konton kun bay ahaayeen siddeed boqoloo kun bay ahaayeen waa uma baahla waa la dhayalsada axsan allah ilayh shee cabdiraxmaan allah ybaark fiik o waxyaabaha kale ee la dhayalsado waxaa ka mida ah buu yidhi alamwaal xoolaha weliba marka madaxda la xamanayo intaasay xadeen intaasay dhaceen intaasaa bangi hebel u yaalla intaasay gurigeen dibada ay dhisteen qof fakti hayaa ma jiro ina wax ka jiraan waa suurtagal laakiin cid haysa maxay taariikhdana way gashaa namuudaja koowaad soo qaadanaya imaam almascuudi baa leh oo wuxuu ku leeyahay Eh, ciidankii reer bani israa'iil markuu nebiyullaahi muuse calayhi salaam kala badbaaday baddii ee ay saxaraha lamadegaanka marka ay tegeen ayaa taarikhda waxaa ku qoran wuxuu ka odhanayaa nebi muusaa tiriyey tirakoob ku sameeyey ciidankiisa inta eh, hubqaad ah yani wixii labaatan dee labaatan jire ayuu tiriyey fawajaduu sittami'at alfi aw yaziiduun buu yidhi lix boqoloo kun iyo dheeraad buu nebi muuse ka tiriyey ciidankiisii aan taarikhda ku taala buuyidhi marka ninkan muxuu samaynaya imika waa manhaj naqd criticising markaa dhegayso dhegayso wax walba hae eh? halliqina iska calali amay laf ku jirtaa meesha marka markuu imaam maalik uu koranayo kullun ya'hudu min qowlihi wayutrak ilaa saaxib hada alqabr imaam maalik xadiiska wuxuu ka akhri jiray qabriga nebi maxamed agtiisa sal allahu calayh wasalam markaasuu cid walba warkiisa waa la qaataa cid walba warkiisa waa la celini nebi maxamed mooyaane waa manhaj qadiim ah manhajkan marka ashak ee faransiyiintu falaasifada faransiisku ay keeneen madhabu shak oo waa maxay wax kasta oo lagu sheega ha iska qaadana horta iska iska hubso iska miisaan waxaan dhab ma yahay mise maxay tole dhab maaha yaan lagu talqiinin talqiin masaarada ay ka soo ordeen iyo nabi muuse reer bani israaciila kan uu wato labadoodaba waxaa ka xoog badnaa buu yidhi beershiyaankii oo berigaa iyaguna jiray ayaa ka xoog badnaa kana tiro badnaa kana aqoon badnaa kana baawir kana baawir weynaa oo markii inaloo sheegay siirada inaloogu sheegay dagaalkii qaadusiyada de waxaa inaloo sheegay gebigooda ina boqol kun inay beershiyaanku ay haayeen marka firxad nebi muuse qaxootila ah calayhi salaam oo bad u kala tallaabay oo fircoon ka cararay oo lix boqoloo kun oo ciidan hubqaala haysta haduu nabi muuse haysan lahaa buu yidhi beershiyo roomuu dhanbu qabsan lahaaye maxaa makhluuti ka dhigoo saxaraha dhigay ninka lix kun oo ciidana wata eeg muxuu samaynaya makhalduun wuxuu samaynaya waxaa lahahdaa istifzaaz dihn madaxaadu xoqaya wuu ku xoqaya wuu ku xantaxantaynaya inaad tia arinkani arrinkani marka war kastoo aad maqashid wax kastoo aad maqashid ha sii daynin waxaad marisaa dhacdooyinka taariikhdaada taa maxayto uu ku diiday oo warkaasi war maxaytoolay jiro saa usii xoog badnaama qodobka saddexaad uu ku diiday wuxuu yidhi tan waa la yaaba wuxuu yidhi dee dadkan la leeyahay facani goormay goormay tirada inta leeg tirmeen ciidanka intan iyaga iyo nebi muuse waxaa u dhexeeya buu yidhi saddex awow baa udhexeeyaba saddex awow intee in leegba ku dhali karaa buu yidhi lix boqol oo kun oo qof markaasa wuxuu yidhi laga yaaba inaad igu tidhaahdo waa mucjizo ilaahayah ilaahay baa badiyey diin ibnu khalduunow adigu maxaad adigu maxaad maotol aad ku diidaysaa kama hadlay buu yidhi mucjize waxaan ka hadlay anigu wax bani aadamba ka suurtagal ah mujiaadka sideeda aanu aaminsanahay mujiaadka sideeda ayaanu aaminsanahay laakiin anu kitaabka waxaan ka hadlayaa bu maay wax bani aadam sameeyo ee kama hadlayo afcaalullaahi afcaalullaahi waa khaarij alqaanuun laakiin waxaan ka hadlayaa afcaalulinsaani bani aadam baa ka haqayaan dhulka ilaahay wuu karaa hargeysa inuu isku xidho dee ilaa booramo ilaa ceergaabo ilahay u karaa maalinkiina isku xidho wadoynkayna loo sameeyo aynu iska wad ooraan iska noqono yafcalu laakiin taasi dee ma aha maxay tole taan ka hadlaya maxay tole ma aha waay allah mustacaan hal qodob hal qodob maadaama isagu ina baray isagiiba uu naqdinayo taariikhdii ka horeysay inaguna waa inaan barannaa inaan isaga laftiisa inaan wax walba ka liqinsan maha ilsagii waa inala saa sameeye waxyaabuu ibnu uu qabay waxaa ka mid ahaa atawraa walinjiil inaan la taxriifinin ee tan taalla ay tahay ti ilahay uu soo dhaadhiciyey kaasuu qaba markaa meel halkaasa wuxuu ku sheegayaa kamaa dakarahu lbukhaari fii saxiixihi warkaan sheegayo tawraagan aynu haynaa waa tawraagii nebi muuse injiilkana waa injiilka wax la taxriifiyey maxay toole ma jiraan markaa waa ka weyne warkaa uu sheegayo bukhaari baa ku qoran taasi markaan dabagalnay waan ka weynay o labo de nasil aayaddiibaa ayaa ibnu khalduun imika waaa qabanaya nasul aayaddiiba ilaahay qabanaysa fawaylun liladiina yaktubuuna alkitaaba biaydiihim uma yaquuluuna haada min cindi illahi liyashtaruu bihi amanan fawaylun lahum mima katabat aydiihim wawaylun lahum mima soo quraan maaha marka in towraat la taxriifiyey waa nasu waa nasu qur'aan injiil in la taxriifiyeyna waa waa nasu qur'aan diiditaanka ibnu khalduun markaa uu diidaa isle waay intaa bal markaa taa maxaytole waa ku diidannaha waay qodobkaa markaa saasuu ku naqdiyey wuxuu ku naqdiyey saddexdaa qodobe aan kuu sheegay inaanay lix boqoloo kun ciidankaasi inaanay ahayn laakiin muarikiintu way sheegeen anna waa ka soo horjeedaa qodobka labaaduu sheegaya namuudajka labaaduu sheeganaya waxa weeyaan boqoradii la ohan jiray atataabica <laughs> markaad gurigeena tagtaan akrista ma doonaya inaan laqbeeyo haddaan bilaabo inaan idin laqlaqbeeyo halka waa ku qoran waa ama ama <laughs> kitaabku la dhammaan maayo haddii ebu kuu rool yahay de afcarabina idinma dhigayde waanada ku xisada afcarabiya maaha ninka afcarabi dhiganaya meelaha ha raadsan cid waxu dhigto anu kitaabka waxaan rabaa ubucdiisa iyo fikirkiisa iyo aqoonta ku jirto inaan inaan waan waan waan tuujinaya eh? kitaabka waan he eh? waan miiraya waxaan idin siinaya maxay raxiiqii ku jira eh? idinkuna iska fadhi iska dhegaysta anagoo soo dabaqaya raxiiqi makhtuumka ibn khaldun baan uguna hadiyad kuu siinaya fii sabiili illah jazaaka allah khayr qodobka labaad uu ka hadlay wuxuu taa uu ka hadlay qodobka labaad uu naqdinaya waxa weeyaan boqoro waxaa jiray buu yidhi tataabica la yidhaha tataabica waa boqoro yaman ka jiray jasiirat lcarabna boqoro maxaytoole ka ahaa mu'arikhiinta qaar waxay sheegaan buu yidhi ilaa ifriiqiyaay qabsadeen kelmadda ifriiqiyata ta hadday ku daraan tuunus baa loo jeeda tuunus tuunus baa loo jeeda ifriiqiyata ta'daasi waxaa la odhan jiray tuunus baa la odhan jiray ifriiqiyata oo markay doonaan muslimiintu inay furaan tuunus xilligii cumar bn khaaab radi allahu canhu ardo ciidan weyn u diray tunusna waxaa deganaa albarabara barbarada barbaryiintana deganaa iyo amaaziiq dad badmadoowo adagoo jaldi fi dagaal ah waa la furi labaad waa la furi saddexaad waa la markii juuq iyo jabaq loo waayey buu cumar khaaaabi raggii tashadeenoo yidhaahdeen waa raggan seef ku furi kari mayne eh, iyo qaxooge haynu u dirno eh, rag la soo dooda ragga fuqahaau sabca ayaa madiine laga arooraya oo raggaa u taga acyaantii tuulusna waa loo yeeday geed hoosteed baa la fadhiista markaa islaamkeena waynu geedka ugu shirnoo kale geed hoostii baa lagu shiray axad ulfuqahaa'i sabca baa yidhi haadihi shajara tunisu ahlaha geedkani geed wuxuu ahaa halac oo weyn oo dee hadh weyn leh markaasuu yidhi geedkani waa geed hee dadka hoos fadhiya ay ku barwaaqoobayaanooy min alunsi magaca tuuris halkaasu ka baxay marka tuuris imkaad haysaane axad fuqahaadii muslimiinta ya ayaa mxootole ayaa bixiyey marka wuxuu ku leeyahay muarikiinta kule jaiir boqoradii yaman joogay ayaa intay baxeen oy qabsadeen tuunus oo qabsadeen maqrib halkaana muluuki tataabica ayaa maxootole gaadhay warkaasi war sugan maaha buu yii war jirana ma aha ayuu isagu mxootole ku leeyahy taariikhdiina kuma hayo buu yii markaan meel ay yamaniyiintu ay tuunus uga taliyeen mahayo buui law wuu yidhi dhulku dhul yar ma aha yaman ka soo dhaqaaq oo baddaa ka tallaaw deedna masar qabso deedna dhulka intaa leegoo dhan qabso iyaduna warkaasi wuxuu ku radinayaa tabaacud zaman tabaacud almakaan iyo inaanu taariikhda ku haynin maadaama isagu uu uu ka yimid taarikhda kuma haya buu yaalagu meel ay yamani ka talisay magaariba ay ka talisay taana waa uu ka hor imanaya waxaa weeye tii aan horudhac ahaan uga sheegay khamiistii hore ee ah nakbatu albaraamika annakba af carabiga waa musiiba albaraamika waa qabiil waa jilib beershiyaan ahaa reer iiraan ahaa mawaali bay ahayd mawaali mawaali waa maay waa dad addoommo ah ahaayeen laakiin markii dambe waxa ay maxay toole la dhiig baxeen oo maxay toole ay ka mid noqonayaan qabiilka carbeed markaa jooga ayay ka mid ayay noqonayaan marka waxaa la odhanayaa hebel carabiyun nasiibatan aw mawla xadiiska musalax markaad akhriyaysaan taasoo kale la odhanaya aljucfi alimaam albukhaari oo kale aakhirkiisa waa aljucfi marka ma mawlan bou jucfi u yahay mise nasiibatan ma dhabar buu u yaho waa asal reer jucfi ah mise wuxuu ahaa dadkii la xoreeyey markii dambe reerkan u la dhaqmay la maal baxay markaa mawlan marka banaamikadu reerkaasay ahaayeen mawlay ahaayeen asalkooda addoomahaasay ahaayeen dadkanay marka awoodii kamida ah caan noqday cabaasiyiintiibay la garab istaageen dowlal cabaasiya bay ka mid noqdeen ilaa ay noqdaan maxay madaxdii wasiiradiibay noqdeen markaa khaliifkii iyo bal aajibkiibuu noday aajibkiibuu noqday jacfar ibni yaya ibni khaalid ibarmakiy jacfar ibni yaya ibni khaalid ibarmakiy wuxuu noqday haaruun arashiid albaabkiisii buu noqday albaabkiisii chief cabinet afka cusub zamankaasagaaa chief cabinet ayuu noqonaya halkaasuu fadhiistay iyo jacfar ibni yahya ibni khaalid ibarmakiy warbaa soo baxay marka muarikiintu maxay yidhaahdeen markaa haaruun rashiid muxuu ugu cadhooday jilibkii baraamikada muxuu xilkiina uga qaaday iyagiina u laayey hantidoodii xoolahoodiina u waaybaylimaada marka muarikiintu maxay ku tageen buu ku leeyay isagu ille wuxuu naqdinayaa qaabka taarikhda loo qori jiray ayuu naqdinayaa soo maa waxay isku raaceen kuwaas waxay yidhaahdeen gabadh la odhan jiray cabbaasa cabbaasa haaruun rashiid walaashii cabbaasa ayaa jacfar ibn yaxya ibn khaalid oo mawla ah jeclaatay ibn yaxya ibnu khaalidna sir ku guursaday xaaruun urashiid baa maqlay inayna walaashii waa shariifa waa cabbaasiya iminka de musalaxaadkaasi laga yaaba inaan imka macnay loo maclana inoo samayno lix boqoloo dabxad ka hadlaysaa imika waa halkeed ilaa goorbade alfa caaman ka hor ayaad ka hadlaysaa <sighs> warkaas markaa muarikiintu waxay yidhahdeen reerkaasi dhibta ku dhacday waxaa weeyaan un jacfar ibnu yaxya cabbaasa jeclaaday guursaday kadibna haaruun u cadhooday cawdi u ibn khalduun warkaa waa diiday marka ruuxu yii waxaasi wax lagu hadla maahana warkana keena marka waa abtiriye wuxuu ku leeyahay horta inanta laga hadlaya cabaasada inanta laga hadlaya buu ku leeyahay mansib diiniyay lahayd aabbaheed awowyaasheed waa ina cabdulahi bni cabaas de reerkan reer bani cabaasiyay gelayaan waana cabdulahi bnu cabaas ibni cabdilmualib baana gelayni iyada iyo cabdulaahi bnu cabaas afar baaba udhexeeya buu ku leeyahay afar jiil ashraaf diini wa cudamaa lmilla buu yidhi guriga laga hadlaya ee reer bani cabaasna waa maxay buu kuleey horta waa ashraafudiin waa shariif cudamaau lmillati min bacdihi alcabaasatu waayo waa ina muxamed almahdi ibn cabdilaahi ibn jacfar almansuur ibn muxamed asajaad ibn caliy abi اlkhulafaa abi cabdilaahi cabdulaahi ibnu cabaas turjumaan alqur'aan ibnu cabaas cami nabiyi sal اllahu alayh wasalam horta inantu waa taas buu warkeeda warkeeda ogo waa sifigeedii de horta iratu waa irataaba ku leeyay bintu khaliifatin ukhtu khaliifatin khaliif baana dhalay walaalkeedna waa waxa weyaan waxa weyaan waa haaruun rashiid haaruun rashiid ah, ninkii intuu saa u eegay arkay daruur yii iska dawiil halkan ku dawiil markaase daruurtii dhaaftay intuu ka jeestay buu yidhi meesha adoonta ku daa dhulka waxa kaa soo baxa zakadeeda anun baa laii keenayaa fa kaana yaxkumu kullaha iyo shuuf ah, alciza ah, sida iminka madaxda adduunka iminka adduunka u haystaan oo kale ayuu ahaa horta gabadha waa taas muxuuto dhan ku leeyahy marka ibnu khalduun muxuu diidan yahay hadduu saa ugu abtiriyey gabadh ku kortay weyaan buu kuleeya baytu cizin wa sharaf iyo diin ku kortay buu kuleeya marka meel ay arooskeeda ku qaaliso iyo meel ay la dhuumata iyo meel ay mawlaa wax ka raadiso ma aha buu kuleeya horta ka daabo horta magaca dhowr buu kuleeya muarikiintiibu halkaa mxootale uu ku naqdinaya halkaa markuu kaga baxaya inantii u ammaanay wuxuu yidhi fa ayna yulabu sawnu wاlcafaafu ida dahaba canha war magac iyo sharaf iyo cirfo iyo dhowrsanaan halkee laga raadin haddaana ina tarin iyadoo dul joogin waxaa soo baxay ah waa sharaf wartaa waa radiye marka wainamaa nakaba albaraamikata calaa maa kaana min istibdaadihim cala dawla uu sheegaya marka waxa uu haaruunurashiid kurka uga jaray jilibkan ee xilkiina uga qaaday wax kale maaha waa maxay xukun magaciina wuxuu u haay haaruunurashiid buu magacii u haay xukunkii dhabtahana yaa aatay baraamikadiibaa aatay marka muxuu noqday haaruunurashiid maga magacuyaal markuu qof um, waaya nakbatulbaraamikati <laughs> haddaa layska qabasoo mushkil baa nakbatulbaraamikati waaya raggan ule laala hadday noqoto zakadii hadday noqoto jibaaidii hadday noqoto magacbixintii hadday noqoto ciidankii wax walba hadday noqoto iyagii baa la wareegay tusaalu soo qaatay waxaa dhici jiray de waa lagu bixi jiray ukunka xukunka reer bani caba sidii reer bani umayaba loogu baxay isagoo hubaysan baa lagu bixi jiray marka waxaa jiray yaxya ibnu cabdulaahi ibnu xasan ibnu xasan ibna cali ibn abi aalib maamed eh, eh, ninkii la ohan jiray eh, maamed anafs zakiya ninkii cibaadada badna oo walaalkii ayaa ku baxay xilligii haruun rashiid ninkaasaa hub qaatay haruun buu ku baxay waa laga adkaaday waa la soo qabtay ninkii xedo buu yidhi haruun rashiid waa la xidhay ninkana imka kuu tilmaamaye cabaasa lagu xamanayay ayaa furay albaabkiidu ka furay buu iska tag hadda khaliifkii baa soo xidhay yani xoogga ay baraamikadu ay lahaayeen iyo ibnu khaldun wuxuu isticmaalaya kelmadda addalaala addalaala waa maxay soomaal markaa raaraadiyey waa isku hallayn af carabiga afka nimka mucaasirka carabtu waxay isticmaalaan casham casham cashamii bika ayuu goranaya marka af soomaali markay siri u hel waxaan helay isku hallayn qofku inuu waxaa u sameeyo maxaa eh, tidaahdaan eh, lamacanaanta maxay daajin caanaha idinkuna ima dhaataan malaha cabdiraxmaan lamacanaanta ayaa caanihii daashay hadi dalaala wataa dalaaladu yani wuxuu doonu samaynayaa leanna wuxuu isku halaynaya inaana cidina waba inaanay waxba ka qaadin qalinka wuxuu doonu ku qorayaa xudoonu samaysanayaa waxaanu ka baxaaso kale allah lmustacaan alayhi tuklaan markii haruurshin u yimid bu ninkiyaa sii daayey ninkii yaa sii daayey kamabuu qarine anaa sii daayey buu yii laftiisii haddana anaa soo xidhay ninkuna iyo cali bn abi aalib labadaasaa isku haystay xukunka labaduna waa ahlibeyti oo reer bani umaya ahaan waxaa loogu kacay in loo rido aalibeyt ahaan baynu u ridanaa baa lagu kaca soo maha markii reer bani umaya la ridayna aalibeytkii baa kala jabay oo kala noqday cabaas ibn cabdilmualib iyo cali ibn abi aalib ibn cabdilmualib iyagiibaa iyagaa markii dambe ilaa marooqad maqrib la isla gaaro reer bani cabaas iyo reer caliba ayaa maxatoola isleynayey marka halkaasuu marinayaa ninkani ibnu khalduun uu ku leeyahy nakbatu baraamika gabadh kama kicine waa dad lagala wareegay xukunkii lagala wareegay soo warcad qodobka kale ee uu diidan yahay ee tusaale ahaan usoo qaadanaya waa maxay wa min alahbaar alwaahiy adaciifa hee maa yadhabu ilayhi lkaiir dad fara badani oo mu'arikhiinta ka mid ihi fi lcubaydiyiin dowla cubaydiya adowla alfaaimiya adowla asmaaciiliya saddexda magacba way leedahay aba boqol iyo toddobaatan sane ayay waxaanay ka soo kacday xaggaa iyo jasiirad yaroo muritaniya morocco imka udhaxaysa oo badda ah ayay ka soo kaceen waa ahlubeyt reerka laftiisu cubaydiyiin laakiin maxay ah hiica waa shiica ilaa ay qabsadeen misr qaahira ilaa ay qaahira lafteeda ay qabsadeen oo masaajidka azhar yaa dhisay masjid alazhar yaa dhisay faatimiintaa dhisay ninkii hogaaminayna wuxuu ahaa jawhar asiqili siqili waa magaalada sishali iminka maafiyadu adduunka ka dhalatay maafiyadu meesha ka timaado oo sishiliya ma jawhar siqili kaana iitaaliyan musliman shiiciyan isagaa dhisay azhartan isaga ayaa dhisay waaya iyanina soco muarikiintu waxay leeyihiin markaa buu ku leeyahay cubaydiyiintu ahlubeytkii nebiga ma aha ma aha waa diidayaan buu leey lam yakunuu min ahli اlbeyti min nafyihim can ahli اlbeyti salawaat اllahi wasalaamu waacna fii nasabihim waxay durayaan maxay abtirsiimadoodii ay u abtirsiimo sheeganayeen ismaaciil alimaam ibnu jacfar saadiq halkaasay galaan ayo ismaaciiliinta ama faatimiintu reerkaasay galaan muarikiin badan waxay iskugu tagtay buu yidhi waxay leeyihiin mu ahayn ubaydiyiintu iyo faaimiintu may ahayn ahlubeytka shaqa kuma laha isaga waa diidan yahay isagu wuxuu leeya markaa ibnu khalduun waa ragga waan ishaynaa dhaha buuri waan aaminsanaha biili mubtadiciin inay ahaayeen raafida inay ahaayeen wax badan waan kaga soo horjeedaa buu ku leeya anigu laakiin waxaad kaga soo horjeedda sheege si aad iyaga uga saartid tartanka siyaasadeed ay kugu hayaan adiga ha odhanin aalibeytba maaha warka inay aalibeyt inaanay ahayn ayaa buunbuuniyey oo faafinaya alkhilaafa alcabaasiya fii baqdaad oo khilaafa alcabaasiya maxay xukunka ku haysataa aalubeytkii baan ahay hadday koox kale soo baxdo tirado aniguna waxaan ahay maxay adna waa ikin hadday koox kale tiraado adna aalubeytkii baan ahay maxaa maxaa khatar gelaya kursigii laftiisii marka de ishiica lagu radiyo rawaafid lagu radiyo wax lagu radiyo dee culamada u banbixi lahayd kuwaas laakiin ibn khalduun wuxuu yidhi warta raggaa in lagu yidhaahdo maxay tolay may ahayn waa ka soo horjeedaabu uu ku leeyahay oo wuxuu ku qolooyinkii qaraamidada baxrayn iyo qolooyinkii qaraamidada ee dhagaxa madow dhagax xajar aswadka kala cararay kacbada kala cararay iyagu naftoodu waxay sheegteen buu yidhi maxay yihiin aalib laakiin in yar kadib baa la ogaaday inay been sheeganayaan oonay aanay maxaytolayn laakiin dowladdan reer bani cubayd sano jirtay imaam ismaaciil ibnu jacfar saadiq inay galaan laa cajaba wuxuu yidhi walcajbu buu yidhi hadda anu waxaan la yaabay buu yidhi qaadigii abi bakr albaaqilaani kibaar ashaaciradii wa kibaar nudaar almutakalimiin albaaqilaani macruuf wlkan u absana cubaydiyiintu iyo faaimiyiintu inaanay ahayn aalubayti inaanay maxaytooda ahayn ibn khalduun wuxuu yidhi markaa abubakr baqlaani raximakala allah kuu naxariista eh camalkoodu camal xun inuu ahaayo mubtadica raafida shiica inay ahaayeen dheh sidii nebi nuux nebi nuux inankii uu dhalay markuu doonay doonta inuu yidhi ila soo kor sooma odhan aabbo muxuu yidhi inahu laysa min ahlika inahu camalu ayru ilaahayba wuxuu ku yidhi nuuxo ma dhalin ma nasabkii buu diiday ilaahay mise wuxuu diiday ficilkii inanka ficilkii markaa wuxuu leeyahay ibnu khalduun abubakr albaaqilaaniyo waa reerku inay yihiin <laughs> ismaaciiliin inay yihiin hadiidin way yihiine ficilkooda diid raafidnimadooda iyo shiicadooda diide ha diidin maxay nasabkooda muxuu tolay waxa ka sheegi waaya qofka uu xaqu u caddaado arrin la ysku haysto qofku aqu wa mataa carafa mru'un qadiyatan bi qofku markuu arrin u caddaado aw istayqana amran ama arin uu yaqiinsado wajaba calayhi an yasdaca bihi kor inaad u sheegtaa kugu waajiba wallaahu yaquulu alxaqa wa huwa yahdi sabiil taasaa iga keentay bu idha inaanan qarinin aniguna taasaa iga keentay waa iska aamusi kari lahaa buu ibnu khaldun dadka warkoodu baa iska raaci lahaa yowmalqiyaamana uurkayga waxa ku jira ilahay waa ogyahay laakiin maxaa ku diiday buu idhi wamataa carafa mru'un waa dhaqan la rabo inaynu ku barbaarno waan arrin ma kuu caddaaday yaa gar leh yaa lagar laga leeyahay yaa qaldan marka arrin uu kuu maxaa kugu waajiba ah? wajaba an yasdaca bihi qofku inuu matoolay inuu ka sheego runta ayaa matoolay ayaa ka waajiba ah. qodobkaana halkaa ayuu mariyey bal wuxuu ku daray dowladdii muslimiinta ee khilaafadii cabaasiyiintae baqdaad joogtay si ay iskaga qabtaan reerkaa soo gurmaya aad baan u intay ka yimaadaan oy masar qabsadeen oo shaam qabsadeen bay in yar xaramka u jirsadeen soo maha waxay isugu yeedheen culamadii muslimiintii beriga baqdaad joogtay hoos ha u hadlina baa la yidhi kor u hadla hoos ha u hadlina hee manaabirta ka hadla buugna qora oo waxaad tidhaahdaan cubaydiyiinta iyo reerkaasi aalibeytka ma aha waxaa la soo qaatay kibaaran aalibeytkii markaa jooga baqdaad ashariif alradiy wa akhuuhu almurtadi wabnu batxaawiy ayaa li buug qora qoyskaas inaana inaga mid inaana inaga mid ahayn ahlubeytkii keliya laguma ekaanine maxay sameeyeen cabbaasiyiintii wa min alculamaa culammadii markaa caanka baqdaad ka ahayd baa la yidhi oo reerkaasi reer inaga maaha qora abuxaamid alisfaraayiini alquduuri alsumayri ibnu alakfaani walabyuuri wa abu cabdullaahi ibnu nacmaan aqiihu shaaficiya aiihu iic iicadu ayuhaa dhammaantood maxay qoreen buug bay e, tasjiil ayay qoreen oo xataa uu soo helay ninkan aan kuu sheegaye ee tuunisga kitaab ka qoray nasu tasjiili fi lmuntadam libn اljawsi ilaa imka waa la hayaa gacan makhtuudadeedi fargurigoodii ay culammadaasi ku qoreen ay idhaahdeen cubaydiyiintu ma aha aalubeytka ay qoreen marka dowladi marka ay rabto maamul marka uu rabo cid ku soo siqaysa xukunkooda kana magac dheer kana galgal badan marka ay rabaan inay iska qabtaan wadaadun baa lagu diraya marka kuwaas sidii la moodayba maa iska ilaaliya war wadaadnimo iskuma hayno siyaasad baan isku hayna kursibaisku <laughs> hayo iga durugya kaa durki maayo weyaane diintii waynu wada haynaayeen hadda fiir saasay qadiim saasay qadiim u ahayd wixii dhowaan calamka islaamka ka dhacayna kaama foga kaama foga agaarkiisa far idigu sheegi maaye walabiibu bilishaarati hee yafhamuhu niweyn waa kaasoo idan arrintaana halkaa ayuu maxootolay ayuu wadaadkeennu ku diiday intaasoo qodob markaa waa gafaf ay galeen muarikiintu ay galeen oo uu leeyahay waa si kale si kale maxaytole in loo dhiga wuxuu yidhi niya waaba kugu dheeraaday madaxa tusaalooyinkii lixda ahaadee waaba kugu dheereeyey buu yidhi laakiin waxaa igu kalifay buu ku leeyahay manhajka taariikhda aad ku akhriyaysid ama aad ku qoraysid inuu ka duwanaado manaahijta dadka kale ay wax ku qoraan ayaa igu kalifay buu ku leeyahay wuu soo noqday faidan haddaba lixdaa qodob haddana halkaa kaga imid yaxtaaju saaxibu hada alfanni ilaa taariikh nin akhrinaya ama taariikh nin dhigaya oo qoraya muxaad u baahan tahay wuxuu qorayaa maxaan qoray koob iyo toban qodob koob iyo toban historianku u baahanya muariku u u baahan yahay inuu qoraya koob alcilmu biqawaacidi siyaasa hadda fiiri soo alcilmu hee biqawaacid siyaasa o abaa'ic mawjuudaat abaa'ica najarka najarka xaqee war waxaan maxaa u dabeeca ah saddex ikhtilaafu اlumami wاlbiqaa ummado iskooda mid maaha waa la kala dhaqan duwan yahay adwaa kalead joogtaa dhaqan soomaaliyeed baad haysataa oroma halka joogta dhaqan kale kaa duwan ayaa maxatooda jooga halkaa kale yaman iyo carab baa joogta kaa dhaqan duwan baa jooga carabtiibaa kala wada dhaqan ah kala wada af ah kala wada caado ah waxaan waa ina taqaanaa marka iminka ma nidhaahnaa ma nahnaa antropologiga ma nahna marka soo baha imika antropologiga waa maxay waa maxay nin dictooro jaamacadaheenna jaamacadaha ingiriiska wax ka dhiganayay ayaa doonay inuu b h d qoro jaamacaddii baa nin baa loo magacaabay ninkaasaasu barfisor kuwa abaa la yidhi ninkii baa yidhi kaale adug yo from somalia ha okay markaasuu yidhi adigu soomaalida wax ka soo qoraysaa full scholarship baan ku siinaynaa lacag baan kaa dharjinaynaa markaasaa intuu ninkii lagu yiri baa iga sheekaynayaan imanka combyuter halkanoo screen touch ah intuu saa u furay gacmaha saa u furay uu google maabkii taabtay usaa u furay usaa u furay usaa u furay buu soo google kuma soo ma soo dhawaynayo ayaa tuulo yaroo <laughs> meelaha ayuu gaalkii taabtay buu tuulada magaalada ma taqaanaa markaas weligeema maqan markaasuu magaalada waxaa degan buu yidhi laba jilib labadaa jilibi waa magaca labadaa magac bay kala leeyihiin labadaa jilib intaasay dad iska dileen intaasay cod ahaayeen laba nin oo siyaasiyo caan ahaa taariikhda soomaaliya galay ayaa original ka soo jeeda maxaytooda meesha tension baa ka jira meesha tension waxbaa ka jira tagoo halkaa lafteeda tagoo waxaad soo eegtaa similaritigooda iyo differential maxay ka midaysan yihiin maxayse isku diidan yihiin phda kaa ka sameeyey madaxaan qabsaday tuulada ayaana la badegaanka ee cidlada ah markii dambe reeru wallaahi biyu intaasaa jiraayo soomaali baan ahay biyu wallaahi aana hortii maqan biyu jilibiyada magacooda ay kan leeyihiin odaygu baa timuhu caddaaday oo halkan soo rogtayu ha bal haddaba adduunka tuulo tuulo kuu yaqaana ka warran maaha kaleeteenna adduunka oo dhan maafka oo dhan intaasoo diraase laga sameeyey ka warran maxay hanti haystaan maxay isku haystaan maxaa la iskugu diri karaa goormaa la isku dhufan karaa goormaa la heshiisiin karaa waxaasoo waa culuum weeye khudbad jimca ma aha wacdiyo waanana ma aha aqaai xaqaa'iq la taabto dhallinyaraha ka fadhida waxaan uga sheekeeyey tanzaniya iyo kenya laba jiliboo xuduud ah xuduud ahooy xuduudun ay u dhaxayso han iyo labaatan sanno p h d lagu qaato han iyo labaatan sanno socotay tanzanigu muxuu kaga duwan yahay kenyaatiga kenyaatigu muxuu tanzani kaga duwan yahay diraase cilmiyeed wey huwaha lama rabo aqoon deedna go-aan lagu dulqaato intaan go-aan la qaadan aqoon baa ka horeysa jaamacadaha in la baaro oo la hado horta xaqiiqada waa maxay sooma mahdaan sooma tihaahdaan war la helaahe sooma tihaahdaan war la helaa macnaha waa xog la helaa soo maa muxuu ku leeyahy markaa ikhtilaafu lumami walbiqac waa cilmi in la maxaytooda la barto waaya maxay u kala duwan yihiin buu yidhi fi siil lmuttafaqi minhu walmukhtalaf laakiin madaweyn hadda mid walba waxay u baahanta inaan wakti dheer gelin hadda fiiriya hadda oo intaasoo tusaale ah marba meel kaga nimaadno laakiin wakti uma hayna dee tacliilu lmuttafaqi minhu walmukhtalaf ummadahani qodobada ay heshiiska ku yihiin ummadahani qodobyada ay ku kala ku kala duweyn waa inan keenii b h d-ga wixii la yidhi ku soo sameex ibn khalduun raximah allah inankeenii london joogay b h d-ga waxaa lagu sameeyey tuunadaasi maxay heshiis ku tahay maxaanay ku kala duwan tahay kusoo samee watacliil mutafaqi minhu wlmukhtalaf marka waa maxay markaan ogahay maxaanu xarakaadka imka islaamiga jamaacadka imka islaamiga tusaal tayaar salafi tayaar ikhwaani tayaar tabliiqi tayaar taxriiri tayaar jihaali tayaar suufi tayaar suufi <laughs> tayaarsanina waa jooga ragga hadda fiiri waxaasoo miidhan baa meesha jooga maxaa lagu samayn karaa marka cilmi baaris maxaa lagu qori karaa almuttafaqu fiihi waalmukhtalafu fiihi maxay heshiis ku yihiin maxayse ku kala duwan yihiin almutafaqu minhu wlmukhtalaf waaya dowladaha iyo diimaha bilowgoodii iyo soocaanbaxoodii iyadna waana taqaanaa marka madaahibta maanta adduunka taala ama mid dhaqaale ha noqoto ama mid siyaasadeed ha noqoto ama mid ijtimaaciya oo ha noqoto inaad warkeeda iyadna inaad mxotoadhaysid intaasoo idili waa daruuri markaase wuxuu yidhi wama stakbara alqudamaa allahu abar raxmat ullaahi caleyk ya bna khalduun wuxuu yii markuu intaa soo sheegay buu yidhi wama stakbara alqudamaau dadkii iga horreeyey buu yidhi may weynaynin cilma taariikh cilmiga taariikhdu agtoodu qiimo kuma lahayn ila lidaalika inta aan kuu sheegay mooyaane waxaasay u weyneeyeen buu ku leeyahay dadkii igu horreeyey xata <laughs> والبخاري روك وذاك ها بخاري روك وابن اسحاق ومن قبلهما يكون كوري وأمثالهما من علماء الأمة والعلم ذا وعلم بلارنه heedhe waxaasuu taraa waxaasoo ayaa wax lagu ogaadaaye hadduu dhayandhayar yahay iyo ii sheeke iyo imadadaali iyo maaweeli haddii uu yahay ma raggaa waaweyn baa wakti isaga lumin lahaa ma abari iyo ibnu isxaaq iyo bukhaari iyo dahabi iyo ibn اlaiir iyo ibn اlcasaakir iyo ibn khallakaaniy ayaa war bixinaa war cusubna han idiin sheego idinku bishaareey aabari aabari tafsiirna wuu leeyahay taariikhna wuu leeyahay tafsiirkiisa taxqiiqiisa waxaa ku baxay labadii nawaalka ah axmed shaakir iyo maxamuud shaakir axmed shaakir baa go'ay afar iyo kontonkii walaalkiina murugo u murugooday walaalkii muu dhammaystirin ilaa mujalladka toddobiy tobanaad buu ku go'ay intaa hore waa taxqiiqsan yahay laakiin taariikhda dabari lama lama taaban waa bikr ah, lama doonin lam yumhar bacd haddaba inta kitaabka imika kitaabkiina intaan daraasayni intaan idinsoo diyaarinay darsiga ayaa boqor boqorada sacuudiga ka mida ah, mid ka ah, ayaa wuxuu la hadlay bashaar cawaad macruuf kibaar muxaqiqiina fi hada zaman kibaaru lmuxaqiqiina fi hada zaman ayuu la hadlay wuxuu yidhi shan sanno meel fadhiiso wax kale ha qabanin waxaana samaysataa tiim shaqo tiim shaqo taariikhi tabari oo dhan taxqiiqi wixii adduunku baxaynaa lin weydii marka taqriiban imka u diyaariyey bashaar waa diyaariyey khalaas raxmat ullahi allah allah yibaarak fi as'al allaha rab alcarshi alcaiim ilahay cumriga inuu dheereeyo wayubaarik fii cumrihi isaga tiimkiisa inta ay taarikhda abariyo muxaqaqa iyo dibadda ay noo soo dhigaan marka abari muxuu koranayaa milahu fi taarikhda fi tafsiirba mushkilad baa ku jirta abari oo isagu wuxuu kuu sheegaya sanadka dhacdadaa dhacday sanadkeedu xadaanii xadaanii xadaanii xadaanii aaya qur'aaniya qiila ayuu odhanaya waxaan uu ku leeyay xadaanii xadaanii xadaanii keeba sanadkan ma saxiixi baa mise waa daciif dabari ma sheegin anuu kuu sheegay sanadkii igu soo gaaray dhacdaduye adigu sixadeeda doono marka markaan ku leeyahay cid baa taxqiijinaysa macnaheedu waa maxay hawshii uu dabani ka tegay bay inoo dhammaystira markaa kitaabkii marka aanu helno dhacdadani ma sugan tahay mise ma sugna ayaa inano waa sida uu ku sameeyey abulisxaaq alxuweyni sheekh almasriga muxadidkii uu ku sameeyey ibn kaiir tafsiirkii ibn kaiir muxuu ku sameeye abuisxaaq alxuweyni mujaladka koowaad sagaale muxuu ku sameeyey taxqiiq inuu ku sameeyo wax allaala wixii ku soo arooray aaaaro idin mujaladkii koowaad markuu dhammaystiray abu isxaaq alxumayni ayuu dheeraaday kitaabkii markaasaa qolooyinkii sponsorska ahaa ee bixinaybaa ka qaaday waxay u dhiibeen oo dhammaystiray mufasirka maanta kibaar almufasiriina fi lard alciraaqi sheekh xikmad bashiir sheekh xikmad bashiir markaa muxuu ku sameeyey toddoba mujalad awalna afar buu haa sooma ibn kaiir saddex buu ku daro maanta markaa maxaynu haysanaa inay ibn kaiir soo qaado oo marka la yidhaahdo aayaddii marka la akriyo waxaa wuxuu ka horjeed wa qaala ibnu cabbaas soo maha waayo ibnu cabbaas ma yidhi tafsiirka mise ma odhan yaa ii sheegaya wa qaala mujaahid hal qaala mujaahid wa qaala muqaatil hal qaala muqaatil marka muxuu sameeyey xikmad bashiir inuu ibnu cabaas ba yidhi sanad sanad inuu u dabagalo faata alkitaabu kabiiran dhammaystira raxmatullaahi calayh marka wuxuu ku leeyahay war cilmigan haddaanu saa u weynaynoo macnaha intaa leeg haddaanu lahayn raggana wakhti iskagamay iskagamay lumin lahayn ayuu muxutura ku leeyahy waaya allah lmustacaanu calayhi tuklaan walaa xawla walaa quwata illa waaya hal qodobu kalu daba dhigaya aad muhiim halkan u ah waan dhow ma dhow baan ka baxayahay wuxuu ku leeyahay wa min alghalad alkhafiy fi taariikh meelaha lagu galo taariikhda gafafka meelaha lagu galo waxaa ka mida dhegayso adi iyar dhegaysa iyar dhalinyaro hee الذهول عن تبدل الأحوال في الأمم والأجيال هذا قضب مهم جدا مهم جدا waxaan imkana generation iska soo cumar bn khataab ma odhanin idinku saaad ku soo dhaqanteen ubadkiina ha ku hogaaminina fainahum wuliduu fii zaman gayri zamanikum waryaalahe ha wuxuu ku leeyahay wa min alhalad alkhafiyi fi taariikhda marka la qorayo gafafka la galo waxaa ka mid a dadku waa inay iska indhatiraan hee axwaalu اlumami wاlajyaal bitabadul اlacsaari wa muruuri اlayaam afartan sano ka hor hargeysa masladay maanta hayta waa kan sheekhiina sheekh xasan cabdisalaan waa kan ag fadhiya imika allah ibaarik fi cumrihi markii dacwaddii ay wadeen ee dhallinyarada ay wadeen ee halkan shaqa konton sanno ka hor maanta iyo maanta ma isku mid baa haddii wa nafs shalay toole say u qaab galeen maanta masla sidii baa loo qaab loo qaabgeli karaa marka wahuwa wuxuu yidhi daaun dawiyun shadiid lkhifaa'i kelmadda waa ku celcelinaya waa cudur buu yidhi aad u muuqda laakiin qarsoon inaanu qofku inaanu qiimaynin isbedelada dhaca iyo sida isbedeladu dhacaan hal tusaalu ku soo qaadanaya isbedelada dhaca kadibna kitaabkii darsigii maanta waa inoo dhan yahay inshaa allah waaya wuxuu ku yidhi isbedelada yacni soo soo sooma tidhaahdaan maxay tolay haddii eebbu kuu roo yahay taqyiirka waynu khudbad jimcaankan ka akhriya in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa maa bianfusihim wuxuu ku leeyahay ina isbedelaan inay isbedelaaneen eh, dhaqanadu iyo axwaashu inay isbedelaan lafdhabar baa jirta essential factor jira oo waa maxay waxay ku xidhan tahay buuri isbedelka hogaankooda siyaasadeed annaasu calaa diini mulukihim annaasu calaa diini mulukihim marka hogaankaas ama ha noqdo hogaankii diimeed oo spiritual leaderka ha noqdaan ama ha noqdaan isbedelkii siyaasadeed madaxdii ha noqdaan ama ha noqdaan hogaankii lacageed saddexdaasi waa saddexda ummadoodee fircoon haamaan oo matalaya diintii qaaruun oo matalaya lacagtii limaada saddexdaasi qur-aanka ugu soo noqnoqdaan qaaruun fircoon haamaan iyo wajunuudahumaa kaanuu khaai'iin <laughs> kuwa wax magaratada ee iyaga saddexaas ay ku shaqaystaan de laakiin kuwaa laftooda ilaahay wuu sheegay inay inay aldanaayeen maotooda waa sheegay marka wuxuu ku leeyay waxyaabaha koowaad ee keena isbedelka bulshooyinka waxaa ka mid a ah hogaankooda hogaankooda ummadda wuu saameeya hadday ummaddu hesho saddex hogaanoo fiican saddexdaas hadday u fiicnaadaanna way tusaalu soo qaatay isbedelka macalinka badana macalimiin baa tihiin soma wuxuu ka hadlayaa bikhaldimada hada ninkan waa raxmatullaahi caley raxmatu tusaale waxaan usoo qaadanayaa buu kuyidhi kelmadda bacallin isbeddelka ku dhacay bilowgii islaamka iyo markuu kitaabka qorayay wuxuu soo qaadanayaa ninkii la odhan jiray alxajaaj soo xajaaj aad ma taqaanaan ya xajaaj ibn yuusuf aqafi macallin quraan buu ahaa xajaaj soo ma aabiyina macallin quraan aabina malcaamad buu haystay malcaamad isna muxuu haystay malcaamad ayuu maxaytooda haystay waaya maxaa isbedelay wuxuu ku yidhi waa in akhrina intaanoo si yaroo qurux badoo afcaro fiican qof fiican ku qoreen mucallim buu ahaa wa abaahu kaana min almucallimiin waa ka isbedelka wuxuu yidhi wa maca ana tacliim wax dhigiddu lihaada alcahd cahdiga xajaaj iyo aabbihii haal muu ahayn buu ku leeyahay asanaa'ic almaciishiya mu ahayn xirfad lagu shaqaysta ma ahayn macalinimada wax lagu shaqa taga ma uusan ahayn buu ku leeyahay ahlulcasabiyaduna may qiimayn jirin ahlulcasabiyaduna meel ay wax ka doondoonaanbaba maxaytol ma ahaan jirin waalmucallimu mucallimku wuu ku leeyahay mustadcif mustadcafun waa mid la daciifsadaba miskiinba ah munqaicu ljidmi laa asla lah asalkiisu ku shaqada shaqada taguno saasoo kale ah, imika eh, xoogaa markaad waxyar haysatideed guri yaroo fiican ka sotusida shaqo fiican aad leedahaye macalinka carruurta qur u dhiga eh, gurigaada ugu yeedhid eh. ama macalinka ciyaalkaaga xisaabta u dhiga xisaabta guriga adiguna ta odaygii guriga lahaa ee madaxda lahaa ee lacagta lahaa ee tusaashka adiga ee macallinka cilaaqa intee leeg baa idinka dhexaysa dirka hadduu kugu salaama asalaamu calaykumaba macallinkii baa yimid waa bishaa ina lacagta loo dirayo macnaheed meel kuma fiican yihin ha shuf shuf leanna waa xiraf waa kaas kaas waa isbeddelka dhacadu ka hadlaya intan waa intii dambe intii dambe muxuu noqday waxbarashadii maxay noqotay buu yihi wax lagu shaqayso oo xirfada oo macallinkii waxaa loo eegayaa hoos ee macallinkii loo eegayaa ma aha maxay eliidkii ma aha gruubkii ma aha macallinkii laakiin buu ku leeyahay wa ina atacliima sadra alislaami waadowlatayn waynu soo sheegna soo maaha adowla alcabaasiya wadowla alamawiya iyo adowla alkhilaafiya tacliimku muxuu ahaa lam yakun kadalik siduu maanta yahay waxbarashadu ma ahayn buu walam yakun ilcilmu biljumlai sinaaca lama ahayn buu ku leey maxay wax dhigiddu xirfad lagu shaqaysto oo sanaaca ma ahayn cilmiguba dhegayso inamaa kaana naqlan limaa sumica min ashaarici cilmigu wuxuu ahaa uun naqlin dadka balliquu canii walow xadiiskii balliquu canii walow aaya ruba mubalaqin aw caamin saamicin inamaa kaana naqlan lima sumica min ashaaric waa gudbid labo wa tacliiman limaa juhmila min addiin saasaa laygu yidhi saxaabi baa ii sheegay taabici baa saa yidhi iyo dadku wax aanay aqoon u lahaynoo diin ah in la sheego fa kaana ahlu lansaari dhegayso waalcasabiya alladii qaamuu bilmilla waa cahdi lwal dadkii magacyada iyo reeraha waaweyn ka dhashay waalcasabiya tollaysiga waaweyn lahaayo reer bani umaye iyo reer bani makhzuum iyo reer bani haashim iyo reer waraggii meesha magacyada ku lahaa buu yidhi الذين قاموا بالملة دين تنبرك hum ladiina kaanuu yucallimuuna kitaab allahi wa sunat nabiyi sal allahu alayh wasalam acyaartaasaa diinta dhigi jirtay bay laftooda nin hebel ah ayaa soo faran jirdhigi jiraymaxay u dhigayaan calaa macna tabliiqi alkhayriy waxa weyaan afka imika maxaa tidhahdaan voluntaris taawucan imika maxbaa idinka qaadanaya taawucan camal khayri ah ayuu kuu sheegaa o laa calaa wajhi sinaaca professional maaha id huwa maxa igu arkaya buu ku leeyahay labadan aslayn id huwa kitaabuhum اlmunazalu cala arasuuli minhum waa kitaabkoodii iyaga oo ku soo daadegay nebigoodii iyaga alcarabiyi maxamed sal اllahu alayhi wasalam waryaanahe diintu haddaani waxaa helin saa cid u garab joogta haddaanay helona waa waxayagii annagaa ku magac iyo sharaf leh haddaanay noqonin marti laga wada ahaado la ag joogjoogoun id huwa waxaan ay dhigeen waa maxay waa kitaabkoodii horta almunazali aye cala arasuuli minhum nebiyaga ka ah wa bihi kitaabku hidaayatuhum hanuunkoodii baa ku jira walislaamu diinuhum waa diintoodii weeye qaataluu calayhi wa qutiluu wartanitay u dagaalameen miyaanay ahayn iyagana loo laayey wakhtasuu bihi bayna alumami sharafan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi adduunkana calankii sharafta miyaanay ku hogaamin buu ku maxay qabteen saxaabadiiyo taabiciintii fayaxrisuuna calaa tacliimi dalik shaqadoodu waxay ahayd dadkooda inay wax baraan wa tafhiimuhu lilumma ummaddani kitaabka iyo sunnada inay fahmaan hee laa tasuduhum canhum laa'imat lkibri reernimada iyo tolnimadii marnaba kama leexin walaa yazacuhum caadilu nafa anigaa dadka nagka fadhiisto iyo taana marnaba xaggoodu maxay tooday ma aysan gelaynin deedna isbeddelkaasaa dhacay buu ku leeyay xilliga anigu aan iyo professional laakiin diinta marka hore la faafinay maxay ahayd uu ku leeyahay waa alcasaba diiniya tolnimadii diinta diintana ayay maayay maxaatole qaadan jireen oo ay maxaatole ku dhaqmi jireen macallimiintii markaa markii dambe arin adag ayuu maatole ayuu maxaatole u geliyey oo markii dambe waxay noqdeen buu yidhi dee maxay noqdeen almucallimiin walmuadibiin amiir walba muxuu lahaa muadib markii dambe isbedelku maxaa dhacay isagaa amiirkii ah isagiibaa boqorkii ah caruurtiisi muxuu ugu yeedhanayaa almuadib almuadib waxaan u naqaanaa inagu qof edabta bara soo maaha maaha almuadib almuadib waxa weeyaan almuaqaf afka casriga ah qof muaqafoo intellectual ah kelmadda aladab af carabiga aladab waxa weeyaan yacrifu min kulli fannin shay'an taarikhdi buu ka yaqaanaa siiradii buu ka yaqaanaa qur-aankii buu yaqaanaa afcarabig u yaqaanaa gabayadii u yaqaanaa taariikhdii u yaqaanaa dagaaladii u yaqaanaa acaajibta afkoodii waxbuu ka garanaya marka waxaa la odhan jiray waxay u yeedhanayaan maxay mu'adib ubadkoodii bara ayuu muxutala u yeedhan marka waxa uu ku leeyay marka aad taarikhdan akhrihaysaan ee aad wax eegaysaan waxaad aad u eegtaan isbedelada dhaca isbedelada hee dhacaya iyo jinjiga intan la egin eh, eh, goormuu aiioobi doonaa iyo aacooyinka eh, generationadu isbedbedelada maaytole ku dhaca halkaa wuxuu ku khatimay raxmatullaahi calayhi muqadimadii ayuu ku khatimay iyo muqadimat muqadima ayuu ku khatimay waxaynu geli doonnaa haddii ilaahay nimo darsiga asbuuca ku xiga sala allahuma wsala wbaarak calaa sayidina moxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam jasaakum allahu khayra waxaynu samaynanaa